bismi اllahi الرحman الرaxيim alxamdu لlah rb اlcaalamiin wslى اllah عlى mxamedi وعlى ali mxamed rabi اshrax lii sadrii wyasir lii amrii waxlul cqdaة min lisaanii yafqahu qawlii qala الnaadimu raximah اllah ثaaliثuha ishaaraة kada wadi raabicuha mawsul اlsmi kaladi khaamisuha mucaraf bxarfi al kama taqulu fi maxalin اlmaxal saadisuha ma kana min mudaafi liwaxidi min hadihi ka qawli kabni wabnu zaydin wabnu dii wabnu ladii darabtuhu wabnu lbadii waxaynu ku guda jirnay kitaabkii camriidiga ahaa gaar ahaan baabkii afraad ayaynu gudagalnay oo ahaa macrifada iyo nakirada caddayntooda markaa xalay waxaynu qaadanay nakiradii daabidkeeda iyo macrifadu aqsaamta iyo anwaacda ay leedahay markaa macrifadu waxay u qeybsantay sida sheekhu inoo tilmaamay oo lagu xasriyaa waa lix buyna yidhi halna waynu kusoo ziyaadinay markaa waa toddoba toddobadaa waxaynu qaadanay ama lixdaa sheekhu inoo qoray laba ka mid aynu qaadanay damiirkii iyo damiirka tafsiilkiisa iyo waxyaalaha ku saabsan xalay baynu ka hadalnay waxaa kaloo aynu qaadanay ismiga calamkaa iyo qaybaha uu qaybsamo calamku qaybaha uu qaybsamo iyo mid kasta daabidka lagu garanayana xalay baynu qaadanay markaa kii saddexaad ayaa doonaya sheekh inuu halkan ka tilmaamo wuxuu yidhi haaliuha macaarifta kooda saddexeeya ishaaratun ay ismu ishaaratin ishaaro iyo farfiiqid ismigeed iyo magaceed weeyi wadaalika tusaale kaa-inu wuxuu ahaaday kadaa kan iyo wixii lamida wadii tan iyo wixii lamida ka saddexaad wuxuu leeyahay sheekhu raximah llahu tacaala waa ismu ishaare ismu ishaari wuxuu ku tusaaleeyey dha oo loo adeegsado mufradka mudakerka iyo thi oo loo adeegsado mufradada mu'anasada markaa waxaa jirta alfaad loo isticmaalo ninka mudakerka iyo gabadha waxa weeyaan mu'anasada ee mufradada iyo musanaha iyo jamca intaba kutubta damaan insha allahu tacaala aan ku gaari doonaa inta uu sheekhu inoo tilmaamay umaan ku gaabsanana markaa dha ninka ayaa loo adeegsadaa diina gabadha ayaa loo adeegsadaa xagga hoose sheekhu tambiih buu ka qabanayaayo wuxuu odhanayaa tacbiirka naadimku uu cabiray daa iyo dii ayaa ka awlaysan oo ka haboon tacbiirkii asalkii hore uu cabiray ee ahaa haadaa iyo haadihi ila saasuu asalkii ajrumiga ahaa uu cabiray wuxuuna kaga munaasabsan yahay buu odhanayaa ismu ishaaruhu ma aha lafdiga haadaa iyo haadihi oo dhammaystiran ee haada waxaa la ydhahdaa hatambiih baa la dhahdaa haada yari waa hatambiih baa la dhaahdaayo waa kelmad mustaqila oo madax banaan marka ismu ishaarihii waa tha iyo thi buu noqonaya soo garan mayse haadaasina waxay raacdaa buu odhanaya ismu ishaaraha mujaradka ka ah waxa weeyi kaafka ismu ishaaraha mujaradkaa in fara badan bay raacdaa ka maqruunkaa ee kaafka lagu darana in yar bay raacdaa ka laam lala xidhiidhiyeyna dee lamaba kulanto markaa zawaaidda ayaa fara badanaysa markaa tacbiirkan baa fiican buu odhanayaa naadimkeenu uu cabiray tha iyo thi wuxuuna ka fiican yahay buu odhanayaa tacbiirkii asalka hore uu cabiray ee ahaa haadaa iyo haadihi ismu ishaarahana waxaa la idhahdaa maa wudica liyadulla calaa mucayanin biwaasitati lishaara waa waxaa ku tusiya ee waa waxa loo dejiyey inuu ku tusiyo mucayan shay mucayana wuxuuna ku tusinayaa welibana ishaaro ayaa udhaxaysa oo farfiiqidaade farfiiqidaasi ayuu ku caynoobaya isagu mar kasta ismu ishaaraha waxa cayimaya ishaarada iyo farfiiqaasi wuxuu yidhi sheekhu haaliuha macaarifta kooda saddexeeyaay ishaaratun ay ismu ishaaratin ishaarid iyo farfiiqid magaceed weeyi wadaalika ismu ishaarahaasi kaain wuxuu ahaaday kadaa daa iyo wixii lamid a ah, kan wadii wakadii tan iyo wixii lamid ah raabicuhaa macaarifta kooda afreeya mawsuulul ismi ay al ismu magac weeyi ismigii almawsuulu mawsuulka ahaaye waxa weeyaan silada lagu dhamaystiray wadaalika tusaale kaainu wuxuu ahaaday kaladii kii iyo wixii lamid ah ka afraad sheekhu wuxuuna leeyahay ee macaarifta ka mid ihi waa ismiga mawsuul ismiga mawsuul mawsuulul ismi idaafadaasi sheekhu mawsuulka uu ismiga u idaafeeyo waxa ay saaraysaa mawsuulka xarfigaa oo mawsuulka ayaa laba loo qaybiya mawsuulun ismiyun wa mawsuulun xarfiyun mawsuul ismi ah iyo mawsuul xarfi ah mawsuulka ismigaa ah, tacriifkiisu waxa weeyi maftaqara ilaa silatin wa caaidin waa waxa u baahda silo iyo caaid marka alladi iyadu waxa weeyaan ismu mawsuul waxa loogu magacaabay jumlada ka dambaysa ayaa sila oo macnaheedu ku dhamaystirmaya alladi un haddii lagu idhahdo la fahmi maayo laakiin haddaad tidhaahdid iminka haddaa la odhahdo ja alladii kii baa yimid de muxuu noqonaya ja kiima la garanaya laakiin markaad darabtuhu aad tidhaahdid jumlada dambe ee siladaa ayaa cayimaysa jumlada dambe ee siladaa ayaa cayimaysa oo ka jeedo jumlada dambe ayaa cadaynaysa markaa siladu waa jumlada caaidkuna darabtuhu damiirka ku jira caaid la ydhahdaayo ismiga laftiisu u noqonayaa marka waa maftaqara ilaa silatin wa caaidin waa waxa u baahda silo iyo caaid mawsuulka ismiga iyo ama mawsuulka xarfiga amiya sheekhenu dee uma socdo kaa ugamaba jeede waa maxtaaja ilaa silatin faqad waa waxa silo keliya u baahan laakiin isagu caaid aan u baahnayn ayuu shaaruxu idin odhanaya markaa isaguna alfaad loo adeegsada ayaa uu leeyahay ladii oo keliya ayuu inooga tilmaamay dee kutubta daban insha allahu tacaala aynu ku gaari doonaa wuxuu yidhi naadimku raabicuhaa macaarifta kooda afraadi mawsuululismi ay alismu magac weeyi ismigii almawsuulu mawsuulka ahaa ee lagu dhammaystirayo silada wadalika tusaale kaainu wuxuu ahaaday kaladii kii iyo wixii lamid ah halkaana waxaanu kaga baxnay laba waa ismu ishaarihii iyo ismigii mawsuul ismiga mawsuul marka asalkeennii hore kamuu hadline waa ti xalay adinini lahaa culimada qaarkood waa hilmaamay waa culimada qaarkoodna waxay hin mayane mubhamkii sheekhu cabiray ayaa mawsuulka iyo ismishaaruhu ay ku guda jireen tacbiirka caynkaasi in la cabiro oo saal la yidhaahdo ayaana awleysan oo raajixa ka soco khaamisuhaa macaarifta kooda shanaadi mucarafun mid la macrifeeyey weeyi bixarfi al xarafka al a lagu macrifeeyey wadalika tusaale kamaa taqulu ayka qawlika wa odhaahdaada iyo wixii lamida a ah aad tidhi fii maxallin maxal iyo meel dhexdeed aad maxalka oo maxhuudin baynaka wa bayna mukhaaabika adiga iyo qofka aad la hadlaysaa aad isla garanaysaan almaxalla ad ka tidhi meeshii ah, meeshii sheekhu waxa u yihi kashanaad ee macaarifta ka waa ka mucarafka ee lagu macrifeeyey xarafka al ah al idaafadaa la yidhi bixarfi al naadimku wuxuuna odhanayaa shaarixu wuxuu odhanayaa idaafadaasi waa lilbayaan waa lilbayaan buu odhanaya oo wuxuu ka dhigan tahay bixarfin huwa al saasi ayuu odhanaya hadaba eeg mucarifka wax macrifaynaya ma al oo wada socota ma al oo wada socota iyadoo sa u wada socotaa mise waa hamzada oo keliya hamzada oo keliya ayaa ah adaatu tacriif laamtana waxa loo siyaadiyey si loo kala saaro hamzatu lmucarifa iyo hamzatu listifhaamiya si loogu kala garto hamzadan ma hamza mucarifa mise waa hamza alistifaamiya labaa ah in lagu kala saaro mise laamka oo keliya ayaa ah adaatu tacriif hamzadana waxa loo siyaadiyey si loogu gaadho shaygan lagu bilowday ee saakinka ah in lagu gaadho de ila shay saakina lagu bilowday xaqiisina weliba wuxuu ahaa shaygaasi in la kasriyo laakiin waxaa loo xarakeeyey karat listicmaal insha allah aqwaasha ku jirta kutubta dambaan u dib dhigan doonaa lakin hadda waxaad qaadanaysaa al inuu yahay adaatu tariif ah, adaatu tacriif inuu yahay ayaad qaadanaysaa ma isagoo keliya ma wada socda ma laamkoo keliya aqwaasha ku jirtana gadaal baynu udhigan doonaa laakiin ogaada inay ku jiraan hadaladaasi hadda laakiin waxaad ogaataa keliya adaatu tacriifka al unu hayso adu al unu hayso marka al haddii aad aragtid shay ay ku jirto dee shaygaasi waa macrifo inuu macrifo yahayna maxaynu ku garannay dee ashanka shay baynu ku garannay marka asha lafteeda qaybsami doonto markaynu kutubta dama gaadhno oo ahdiye iyo jinsiya loo qaybin doona ahdiyada lafteeda saddex noqon doonta jinsiyada lafteeduna saddex bay noqon doontaa mid kastaana daabit gaara ayuu yeelan doonaa wuxuu yidhi sheekhu markaa tacriifkiisu waa maxay kullu smin ikhtaranat bihi al faafaadathu tacriifa bay noqonaysaa waa ismi kasta oo ali ay la xidhiirsatay kadibna ay ka faa'idaysay tacriif rajulun buu ahayo alrajul baa tiri kitaabun buu ahayo alkitaab baa tiri maxalun buu ahayo meel kastoo maxal ayuu ku dhacay kadibna almaxal baad iska tiri khaamisuhaa macaarifta kooda shanaadi mucarafun mid la macrifeeyey weeyi bixarfi al xarafka al an lagu kama taquulu wadalika kaasi kaainu wuxuu ahaaday kamaa taquulu ay ka qawlika odhaahdaada iyo wixii lamid ah fi maxallin maxal iyo meel dhexdeed aad tidhi almaxalla aad ka tidhida maashiyi nin baad meel islo ogeydeen kadibna waad isla geranaysid qofkan aad la hadlaysid iyo adigu meesha waad isla geranaysid maxaad odhanaysaa un almaxal maashiyi ah, marka waa maxay waa maxuud oo waa la isla garanaya markaa maalkii markii hore nakirada ahaa iminka maxaa macrifeeyey de adaad baa la xidhiidhsaday ala ah, kadibna macrifo ayuu noqday soo basiid maaha khaamisuhaa macaarifta kooda shanaadi mucarafun mid la macrifeeyey weeyi bixarfi al xarafka ala ah lagu macrifeeyey kamaa taqulu wadalika kaasi inu wuxuu ahaaday kamaa taqulu ay ka qawlika odhaahdaada iyo wixii lamid ah aad tidhi fii maxallin maxal dhexdii aad ka tidhi almaxalla meeshii aad tidhi halkaasina waxaynu kaga baxnay kii saadisuhaa macaarifta kooda lixaadi maa ay ayiladii ka weeyi kaana ahaaday ay huwa maagu min mudaafin ay mudaafan mid la tiiriyey ahaaday liwaaxidin ay ilaa waaxidin mid loo tiiriyey oo min haadihi tani ka mid a alasnaafi asnaafta noocyada muxuu leeyahay sheekhu ka lixaad ile lix buu kuu sheegay wagayruhu macaarifun watuxsaru fii sittatin fi lwal ismulmudmar isaga kuma odhan sitadii ka u dambeeya wuxuu yidhi waxa weeyi ismiga mudaafka ah ee la tiiriyey loona tiiriyey shantan aan soo tilmaanay mid kamid shantan aan soo tilmaanay mid kamid marka eeg isagii waa mudaaf shantan mid kamidina muxuu noqonayaa mudaaf marka ismiga ah hore ee nakirada yuu ka kasbanaya macrifada mudaaf ilayhiga dambe oo shantan mid kamid ahde shantan mid kamid ah waayahay daabidkiisu waxa weeye isagana waa alismu ladi udiifa waa ismiga loo tiiriyey ilaa waaxidin min alkhamsati almutaqadima shantaa ina soo martay mid kamid a faiktasaba min almudaafi ilayhi tacriif iyo macrifanimo ayuu ka kasbaday mudaaf ilayhiga loo tiiriyey lakiin culimadu shuruud iyo waxbay udhigaan ilaa saddex shardi bay tilmaamaano waxay dhahdaan allaa yakuna mudaafu mutawaqila fi libhaam ibhaamka waa inaanu ku talax tegin sida hayru iyo mithli iyo waxyaalo lamid a ah. shara xooga xagga dambaan ku gaari doonaayo shardiga labaadna waxay ka dhigi jireen allaa yakuuna waaqican mawqica nakira nakiro meesheed waa inaanoo dhicin sida jaa zaydun waxda xaaladii soo garan maysaan taasoo kalena waa an takuna idaafaةu macnawiya laa lafdiya idaafadu waa inay tahay macnawiya sida jaءa daaribu zaydin alana aw ada ilaa saddexdaa shardi ba u shardi jireen iyagoo oo faahfaahsan kutubta dambaan ugu gaari doonaa lakin hadda waxaad garan kartaa oynu uga soconnaa inuu yahay ismiga loo tiiriyey shantaa mid ka mid wuxuu ka kasbaday mudaafi ilayhiga dambe ayuu ka kasbaday soo basiid maaha kaasina maxaa la odhanaya dee macaariftu ku jira baa isagana la odhanaya uu inoo tusaalayn doonaa sheekhu intaba wuxuu yidhi saadisuha macaarifta kooda lixaadi kooda lixeeya maa ay ahiladii ka weeyi waa khabarkii kaana ahaaday huwa maagu waa ismigii kaana mustatira min mudaafin mintaasaa iska zaaidaa inkastoo booskeedii ayna deganen waxaanu ku tegi doonaa kutubta dambe min mudaafin ay mudaafan mid la tiiriyey ahaaday waa khabarkeedii liwaaxidin laamku waa bimacnaa ilaa xuruufu ljaariya nubu bacduhaa can bacdin liwaaxidin ay ilaa waaxidin mid loo tiiriyey waaxidka oo min haadihi tani kamida alasnaafi ee noocyada noocyadan shanta aynu soo tilmaanay mid kamida ayaa loo tiiriyey nfanala tahay saadisuhaa macaarifta kooda lixeeya maa ay ayladii kii weeyi kaana ahaaday huwa maagu min mudaafin ay mudaafan mid la tiiriyey ahaaday liwaaxidin ay ilaa waaxidin mid loo tiiriyey waaxidka oo min haadihi tani kamida tan alasnaafi noocyada ah wuxuu ku siinayaa markaa tusaalihii waa kan marka asnaaftan muxuu uga jeedaa damiirka u horeeya soo maxaa ku xigay calamka soo maxaa ku xigay ismi ishaara maxaa ku xigay mawsuulkii soo ma almucarafu bial ba ugu dambeeya soo ma mid kamid a ah loo idaafiyo kolkaa kii lixaad buu noqday waa kan ka qawlika bni wa bnu zaydin wabnud wabnu ladii darabtuhu wabnu lbadi saasuu noqonaya qaytaankiisu xoogaa baa ku yar ka qawlika bni wa bnu zaydin wabnudi wbn ladii darabtuhu wbnu lbadi saasaa la odhanaya wadalika tusaale ka qawlika waa odhaahdaada iyo wixii lamida aad tidhi ibnii aad tidhi inankaygii wbnu zaydin aad tidhi zayd inankiisa wbnu dii aad tidhi tani inankeeda wbnu ladii aad tidhi kii inankiisa darabtu aan garaacay anuu hu ladiiga wbnu lbadi ay wbnu lbadii aad tidhi kii carabka dheeraa inankiisa kii carab intiiba mana inoo tusaalayn ibni waa mudaafun ila damiir maxaa loo idaafiyey ya damiir ibnun marka hore nakir iska aha yaalmutakalim damiirku kami waa damiirda waa damiiryadaas soo arki maysa damiirkaasaa loo tiiriyey ibni kadibna isagu waa mudaaf e mudaafu ilayhiga oo damiir noqday ayuu ka kasbaday tacriifka inu fahnima marka ibni imka waa macrifo maxaynu ku garanay inuu macrifo yahay waa mudaafun ila damiir intaa ma wbnu zaydin zayd inankiisa ibni markii hore nakiru ahaa isagu waa mudaaf zaydka dambe waa maxay waa mudaaf ilayh isaga oo nakira macrifada wuxuu ka kasbaday ismiga ka dambeeya oo calamo zaydade hadda winifani sooma markaa waa macrifo iska ilaaliya wabnu di tani inankeeda ibni markii hore nakiru ahaa hadda laakin waa macrifo maxaa u sababay inuu macrifo noqdo di oo ismi ishaare ah ayaa loo tiiriyey markaa mudaafi ilayhiga dambe ayuu mudaafka hore ka kasbaday tacriifka wbnu ladii kii inankiisa darabtuhu waanigii ku lahaa maftaqara ilaa silatin wacaaidin marka alladii maxaa macrifaynaya dee silada ka dambaysa soo garan mayse waka isaga siladaasaa lagama maarmaan marka ibni markii hore nakiru ahay laakin macrifada ayuu ka kasbaday mudaaf ilayhiga dambe oo ah ismi mawsuul wabnulbadi kii carabka dheeraa ee faaxishka wax kasta iskaga hadlayay inankiisa bu yidhi waay badii lidaruurati nadmibu uga jira waa badii weeyaan min albada baa laga keena waaya haye ibnigan marka hore nakiruha laakin yuu ka kasbaday albadid albaa ku jirta albaa ku jirta waa mucarafun bialde albadi soo ma marka eeg mudaafi ilayhigiisii baa noqday mucarafun bial kadibna isagii oo nakira ayuu mudaafi ilayhigiisa dambe uu ka kasbaday maxay macrifanimade waan fahnay la tahay soo ma wadalika tusaale ka qawlika waa odhaahdaada iyo wixii lamida a tidhi ibnii a tidhi inankaygii a tidhi wabnu zaydin a tidhi zayd inankiisa wabnu dii a tidhi tani inankeeda wabnu ladii a tidhi kii inankiisa darabtu aan garaacay anuu hu ladiiga a tidhi wabnulbadii a tidhi wabnulbadii'i kii carabka dheeraa inankiisa a tidhi waaya markaa eeg aqsaamtani xagga tacriifka waxay u kala sarraysaa tartiibkaa uu soo sheegay naadimku muxuu horeysiiyey damiir muxuu ku xigsiiyey calam muxuu ku xigsiiyey ismu ishaare muxuu ku xigsiiyey mawsuul muxuu ku xigsiiyey mucarafun bial muxuu u dambaysiyey u ku xigsiiyey almudaaf ilaa waaxidin min hadihi alasnaaf saasay u kala sarreeyaan oo damiirkaa ugu macrifo badan damiirku saddex buu hayo iyaga laftoodaa sii kala macrifo badan yaa u kala yaa u macrifaysnaa mutakalimka yaa ku xigay mukhaadabka yaa ku xigay haa'ibka calamkaa ku soo xiga waa markaynu iska dhigno lafdujalaaliya halkaa acrafu lmacaarifi waa lafduljalaala weeyaan maxaa intaa kadib buu damiirku ugu macrifo badanaya calamkaa ku xiga ishaaraha ku xiga mawsuulkaa ku xiga mucaraf bialbaa ku xiga almudaaf ku xiga haddaba mudaafkani ma wuxuu la derajo noqonayaa mudaaf ileyhigiisu muu la derajo noqonaya mise uu ka hooseynaya masaladana way ka warramaan culimadu masaladana way ka warramaan kutubta damaan insha allahu tacala ku gaari doonaa waxay idhahdaan mid kasta oo loo idaafey shayga mudaafkii wuxuu la darajo noqonayaa bay dhahdeen ka mudaafu ka damiirka loo idaafeeyey mooyaane ilaa ka damiirka loo idaafeeyey mooyaane oo kaa damiirka loo idaafeeyey wuxuu la darajo noqonaya bay yidhahdeen he calamka sababtuu la darajo noqonayana insha alla agga ku gaari doonaa xagga dambe ayaynu ku gaari doonaa laakiin saasaad u ogaanaysaa kala macrifo badan yihin acrafuha damiiru bacdahu lcalam fasmu ishaaratin famawsuulun atam wbacduhu dulaami wlmudaafi fii rutbati اladi lahu yudaafu ila اladii udiifa lidamiiri fainahu kalcaalami shahiiriyi intaasay ku dabdiyaan xalayna wayna soo tilmaamay inuu ibnu maalik ku jamciyey maxay say u kala macrifo badnaayeen laba bayd oo kamida kitaabkiisa kaafiyada waa yahay markaa sidaasi ayaynu baabkaasina uga baxnay baabkan masaaishiisuna maxay ahaayeen laba masalo buu ka warramayey labadaa masale maxay ahaayeen waa tacriifu nakira nakirada tacriifkeeda iyo daabitkeeda iyo aqsaam almacrifa oo uu ka tilmaamay lix kii toddobaadna aynu ku darnay markaa baabkana muxuu ka warramay labada masalo u ka warramay horey maxaynu wahaysanay baabkii koowaad wuxuu ka warramaan idinku idhi tafsiil ahaan markaynu eegno imisay ahayn ya tafsiil markaynu eegno ah, tafsiil ahaan markaynu eegno baabki hore muxuu ka warramay may sagaalma imise shan iyo ma lix iyo labaatan masalo malaya an laatan me an laatan maslo tafsiilaan ka warama an laatankaas agee ka soo baxay maad garanaysid kalaamka tacriifkiisa shuruuddii ku jirtay afar bay afar dhe kelimada tacriifkeedana waxaa ku jira saddex shardi imisa toddoba kelimka tacriifkiisana waxaa ku jiray laba imisa sagaal qawlka tacriifkiisana labaa ku jiray imisa koob iyo aqsaamta kelimadu ay u qaybsantayna shan iyo toban baa ku jiray oo ismiga shan mabxad baa ku taxalluqaynu ka warannay ficilkana shan baa ku tacalluqay xarafkana shan baa ku tacalluqay mena shan iyo tobanayn shan iyo toban koob iyo toban uge lix iyo labaatan masala ku jiray tafsiilahaan markaynu eegno baabul icraabna tacriifka icraabka waxaa ku jira saddex shardi aqsaamtuna waxay ahayd afar aqsaamtuna maxay ahayd afar afar saddex uge toddoba sidaa u kala qaateenna saddex baa ku jiray oo qismu yaktasu bilasmaa wa qismu yaktasu bilafcaal wa qismu mushtarakun baynahuma toban mayn ahayn tobanka lix iyo labaatanki uge lix iyo soddon ka dhe mayna lix iyo soddon ahayn baabkii dheeraa maxaynu kusoo marnay tafsiil ahaan mark ijmaal ahaan markaynu laba masle ay ahayn tafsiil ahaan markaynu egnona shan iyo laatan masle isagana afar iyo toban calaamadood iyo koob iyo toban mawdic waa imisa shan labaatan maynahayn lix iyo soddon uge lixdan iyo ko maynahayn koob iyo lixdan fasalkiina waxaynu ku marnay isagana laba maslo labadii masle maxay ahaayeen waxay ahaayeen qismu yucrabu bilxarakaat iyo qismu yucrabu bilxuruuf saddex iyo lixdan masle maynan saddex iyo waxaad inoogu geysaan baabkan haddaynu egno tafsiil ahaan wuxuu ka waramay sagaal masalo sideed masalo daabidu nakira iyo toddoba macaarifta aqsaamteeda mina sideedan sideedan uge saddex iyo tod saddex iyo lixdankii koob iyo toddobaatan maslo aynu haysanaa sheekh koob iyo toddobaatan masalo ayaynu haysanaa koob iyo todobaatanka maslo haddaad qaybtid naaxibaad tahay badee inta dambaysna way ku imano ma ku darnaa baabkana in yar laba bilan kaga raacino afcaaluhum halaaatun fi lwaaqici maadin wa ficlu lmri wlmudaarici falmaadi maftuuxu lakhiiri inqutic can mudmarin muxarakin bihi rufic fain ataa macda damiiri sukina wadamuhu macwaawi jamcin cuyina halkana wuxuu ka guda gelayaa baabkii afcaasha oo khulaasadiisu isagana way noo dambayn doontaaye dee saddex masala lagaga warrami jiray tacriif alafcaal aqsaam alafcaal axkaam alafcaal so intaa ma ahaan jirin haddaba tacriifka afcaasha sheekhu kitaabkii horena kumuu sheegin kitaabkana kumuu sheegin waxaa la ohan jira waa jamcu ficlin afcaalkani waa jamcu ficlin luq ahaan waxaa lagu ohan jiray alxadatu waa dhacdada istilaax ahaana maxaa la ohan jiray kalimatun dallat calaa macnan fii nafsiha waاqtaranat biaxadi اlazminati halaaثa waa kelmad macno nafteeda kaa tusisay saddexdii wakti mid kamidana la xidhiidhay maadi iyo mudaaric iyo amar ka soco wuxuu yidhi sheekhu tacriifkii waa ka aqsaamtooduna waa saddexde waa maadi iyo mudaaric iyo amar axkaamtoodana mid kasta wuu keeni doonaa insha allah wuxuu yidhi sheekhu afcaaluhum nimanka nuxaad la yidhaahdo afcaashoodu halaaatun saddex weeyi fil waaqici sida dhabta ah, ah, sida kama dambaysta ee dhabta ah waa saddexda maadin ay wahiya halaasadaasi maadin ay ficlu maadin ficil maadi weeyi wa ficlul amri amarka ficilkiisa weeyi wlmudaarici ay wa ficlumudaarici mudaarica ficilkiisa wey waa saddexda waynu garananaayo afcaaluhum damiirku wuxuu u noqonaya dee nuxaad buu unoqonaya laakiin asalkii he kumuu qaydin de oo alafcaalu unbu yidhi soo garan mayno de qoom kasta ay markay hadlayaan dee istilaa xoogay ku hadlaan markaa ciddaynu ka sheekaynana waa ayo dee naxwiyiin baynu ku dhex jirnaa soo ma ila fiqina kama waramayno mustalixna kama waramayno usuul fiqina kama waramayne kitaab naxwa aynu dhigana isilaaxay u jeedaan afcaashu waxaa loo jeeda waa nimankii naxwiyiinta ayaa loo jeeda sidaan idin tilmaamay afcaalna waa jamcu ficlin waa jamcu ficlin bikasri lfa waa saddex mid afraad male waa ijmac ah. markaa fil waaqici wuxuu leeyahay culimada qaarkood baa yidhi waa laba afcaash waa laba yidhahdeen waa maadi iyo mudaaric bay yidhahdeen amarkuna mudaaric u raaca bay yidhahdeen waa mudaaric dabagoosa haye culimada qaarkood ba mee saddex ma ahe waa afar ismu ku soo daraan iyaguna marka wuxuu leeyay sheekhu labadaba ka kaalayo sida dhabtaa aan kuu taabtay waa saddexdaa buu ku leeyahy waa saddexdaaye saddexdaba xajisuu guuri afcaaluhum kolkaa ficilka maadida calaamadihiisi waynu soo baranay tacriifkiisina gaar ahaan waynu soo qaadanay amarka tacriifkiisi waan soo qaadanay calaamadaha lagu gartana waynu soo qaadanay mudaarica tacriif baynu usoo sheegnay calaamadaha u qaatana waynu soo sheegnay soo ma nimanka naxwiyiin la yidhahdo afcaashoodu halaaatun saddex weeyi fi lwaaqici sida dhabta ah wa hiya saddexdaasi maadin ay ficlu maadin ficil maadi weeyi wa ficlulmri amar ficilkii weeyi wlmudaarici ay wa ficlulmudaarici mudaaric ficilkii weeyi halkaa maxaynu ku haynaa laba masalo maslada koowaad waa maxay waa tacriifu afcaal luqatan alxadath wasilaaxan kalimatu dalat calaa macnan fii nafsiha waاqtaranat biaxadi lazminati alaa aqsaamtoodina waynu haynaayo sida ijmac uu ku xasilay waxa weeyaan waa wa waa saddexdaa weeyaan waa ficil maadi iyo ficil amar iyo ficil mudaaric waxyaalo badan buu sheekhu xagga hoose u ka sheeg sheegaya lakin kutubta dambe ayaynu ku gaari doonaa insha allah haddee su-aal lagu weydiiyo oo lagu idhaahdo naadimku wuu khilaafay asalkii oo siduu u khilaafay naadim asalkii wuxuu yidhi alafcaalu halaatatun maadin haye wa mudaaricun wa amrun saasu ina yidhi soo ma sheekheennina muxuuna yidhi maadin wa ficlulamri walmudaarici asalku wuxuu soo horraysiiyey mudaarica amarkana wuu dambaysiiyey naadimkuna wuxuu soo horraysiiyey amarkii mudaaricina wuu dambaysiiyey waa lagu weydiin karaa soo ma asalkii lagu khilaafay waxaad kaga jawaabaysaan ad odhanaysaan asalku wuxuu ku dayday aayadda qur-aanka ah, iqtidaan biqur'aani alcaziiz inamaa qawlunaa lishayin idaa aradnaahu an naqula lahu kun fayakun maadigaa horeeya mudaaricaa ku iga amarkaa dambeeya marka aayaddaasu ku dayda naadimkeenana waaynu saynu isagana waxa weeyaan waxaynu odhanaynaa isagana naadimku wuxuu soo horreysiyey ficilka maadi muxuu usoo horreysiyey dee xagga wujuudka iyo jiritaanka waxa ku horreeya horta maadiga waynu isla garanay asalkiina wuu soo horreysiyey maadiga muxuu amarka muxuu ugu labeeyey wuxuu ugu labeeyey labadaas waxay wadaagaan xagga mebninimada labadoo mina mabni an xagga mebninimaday wadaagaano labadii mabniga ahaabu dhinac isku raaciyey markuu israaciyada mudaarici isagu waa mucrabo xagga dambu ku sheegay dee darajo kalaba umay hadhay inuu ka dambeeyo mooyaane marka isagu wuxuu isku raaciyey xagga mabninimo ay walaala ka yihiin labadan mudaaricuna waa mucrabo dib u dhigay asalkuna aayadda qur-aanka ayuu isaguna ku dayday markaasma khilaafin labadu afcaaluhum ay afcaalu naxwiyiina nimanka naxwiyiin la yidhahdo afcaashoodu halaaatun saddex weeyi fi lwaaqici sida waaqica ee dhabta fi lwaaqici sida waaqica ee dhabta maadin ay wahiya halaatadaasi maadin ay ficlu maadin ficil maadi wey maadin asluhu maadiyun asalkiisii hore maadiyun buu ahday damadii baa loo cuslaystay ya-da kadibna damadii baa la gooyey damadii he ayaa la gooyey kadibna laba saakin baa kulmay labada saakin maad garanaysaan nuunkii iyo iyo ya-da kadibna laba saakin laba rabin haddii ay kulmaan dhowr arrimood baa loo maraayo hadday xarfu saxiix iyo xarfu cilla ay kulmaan de xarfu cillaha la gooya ya-da go tanwiintii baa baaqi noqotay marka maadin ba iska noqotay sarfigana waynu ku baran doonaa insha alla wa ficlulamri amarka ficilkiisa weeyi ka labaad wlmudaaric wa ficlulmudaarici ficilka mudaaric weeyi halkaana aqsaamtii waynu kaga baxnay axkaamtii buu doonayaa beydka sagaashanaad inuu kaga sharaxo maadigii buu soo horreysiiyey si u horreeyey marka horeba wuxuu yidhi falmaadi maftuuxu lakhiiri inqutic can mudmarin muxarakin bihi rufic fain ataa macda damiiri sukina wadamuhu macwaawi jamcin cuyina wuxuu yidhi naadimku maadiga kitaabkii hore markaynu soo marnay de axwaal baynu usoo sheegay waa intii un baa kuu taallade saddex xaaladood buu lahaa maratan yubna taaratan yubna cala alfatxi wa taaratan yubna cala asukuun wa taaratan yubna cala adammi mana saddexdaasunayn saddexdaa xaaladood buu maraa saddexdaa xaaladood ayuu maraa inkastoo asalkuuna yidhi falmaadi maftuuxu lakiiri abadan bu abadan bu inagu yidhi laakiin naadinkiina yar socdo waxaad arkaysaa inuu axwaasha isagu yar he tilmaamayo in kastoo ay tahay ah, isaga laftiisa ay muxtamil tahay marka laba qowl baa ku jira oo culimada qaarkood waxay leeyihiin saddexdaa xaaladood buu maraya saddexdaa xaaladood ayuu maraya culimada qaarkoodna waxa ay leeyihiin mayane weligiiba waxaa lagu binaynayaa fatxo weligiiba waxaa lagu binaynayaa fatxo ayaa lagu binaynaya waa sida raajixa weliba sidaas kitaabkeenni inoo odhana u maray aye laakiin marka lala xidhiidhiyo damiiru rafca mutaxariga ama waawu jamaaco marka lala xidhiidhiyo dee fatxadii unbaa muqadara noqonaysa ilayn eg fatxadii unbaa noqonaysa muqadara laakiin fatxun baa lagu bininaya bu ley ayay leeyihin fatxa ayaa lagu bininaya ayay leeyihiin waaya qowlkeennan horena dee naadimkeennana waad ka dhandhansanaysaa sida uu ina leeyahay ibnu hishaam laftiisuna wuu caddeeyey sidaasi oo wuu maray sida laga dareemayo kitaabkiisa sharxu shuduuri dahabka la idhahdo ah. markaa sheekhu wuxuu yidhi waa saddexdii une taaratan yubna cala eh, alfathi wa taaratan yubna cala asukuun wa taaratan yubna cala dami waa saddexdii xaaladood mataa yubna cala alfathi xillimaa fatxa lagu binayn jiray saxiulakhir mn isagoo isagoo muctala xitaa lagu binayn karaa laakiin waxay ahayd idaa markuuna damiirurafca mutaxariga aanu la xidhiin eeg damiirurafca mutaxarigi marka aanu la xidhiidhin ama waaw jamaaca aanu la xidhiidhin damir rafc mutaxarigi waa imisa sideed taalfaacil imisa ka soo baxayay lix iyo na adaalatu calalfacl iyo nuunu niswa waa imisa sideed maynahayn wawdana uge waaw jamaaca sagaalkaasi haddii aynan la xidhiidhin eeg sagaalkaasi haddii aynan la xidhiidhin ficilka maadi maxaa lagu binaynaya fatxaa lagu binaynaya akhirkiisa fatxahe ayaa lagu binaynaya fanadaasi de ama daahira ha noqoto de ama muqadara ha noqoto eega rama o kale waxba lama xidhna dare de waa lagu qadaraya sababto waad garanaysin iyo waa yahay eeg sagaalkaasumaynu iska ilaalinayna markaa wuxuu noqon karaa inuu ismi dhaahiray faacil uu u noqdo sida daraba zaydun ama damiir reeban naftii baa faacil u noqday laakin waa u jamaaco ma aha daraba alifkani muna faacilayn waa u jamaaco ma aha lakin de waa u jamaaco he ma aha damiru rafc mutaxarigana maaha waa damiru rafc saakina de halkaasu kaga baxaya somalia ama tataniisba de barabat ma waxbay ka bedelasa ama damiir muxariga la xidhiidhsaday mutaxariga laakin damiru rafca maaha waa damiru nasba darabaka ka warama intaasi hadee la xidhiidho iyo waxa weya waba iskama bedelayan sagaalkaas baad iska ilaalinaysa sagaalka tada lix baa ka soo baxo darabtu darabta darabti darabtuma darabtum darabtuna iyo ana adaalatu ala faacil darabna nuunu darabna mayna iyo waaw jamaaciyde barabu sagaalkaasun iska ilaali sagaalkaasun iska ilaali sagaalka haddii aad ka weydid maxaa lagu binaynaya ile waa mabniye laskuma khilaafsan inuu mabniye fatxa lagu binaynaya ama muqadara ha noqoto ama daahira ha noqoto marka intaasu kuu cabiro wuxuu ku yidhi eeg xaaladda labaadna aan iska sheegno xaaladda labaadna waa maxay waa in sukuun lagu binayo mataa yubna cala sukuun xillimaa sukuun lagu binaya markay damiir rafca mutaxariga la xidhiirsadaan sideeda damiirka iyo haddii ay la xidhiidhsaan maxaa lagu binaynaya sukun baa sheekh lagu binaynaya sukun baa he lagu binaynaya mata yubna cala dam xillimaa dama lagu binaynaya markay la xidhiidhsato waaw jamaaca darabu baad iska odhanaysa mayna basidayn ka soco waayahe hazaw iyo ramow iyo kuwaas iyaga maxaa waa sidee mayada damo waa sidee iyaga qaacida ku dhacday sarfiye aho insha allah sarfigaynu ku gaari doonaa asalkii horea hazawu iyo ramayu iyo sidaasuu ahaa markaa iclaal sarfigaa ku dhacay dee sarfina hadda ma taagayna weli maynaan aragba sarfi weli maan aragna badankeenu maynaan arag bay la tahay sooma meeshiisan markaa ugu tegi doonaa wuxuu yidhi sheekhu falmaadi ay falficlulmaadi ficilkii maadi maftuuxulakhiiri laqmada iska ilaaliya aakhirkiisa mid la fadxinayo weeyi inqudica haddii la gooyo ay huwa maadiga can mudmarin mudmar haddii laga gooyo mudmarka oo muxarakin la xarakeeyey mudmarka oo rufica la rafciyey huwa mudmarka bihi ay bilficli ficilka lagu rafciyey beytka laqmadiisu aad bay noogu adkaan jirta annaga iska idin fududta idinka ilata falmaadi ay falficlulmaadi ficilkii maadi maadi maxaynu ka dhignay mubtadaynu ka dhignay ma haddaad ficil soo qadarina ficilkaad mubtada ka dhigtay maadina mudaafiliy baad ka dhigtay maftuuxul akhirina khabar baad uga dhigtay falmaadi ay falficlulmaadi ficilkii maadi maftuuxul akhiiri aakhirkiisa mid la fadxinayo weeyi khabarkii muna degin wuu degay eeg in qudica ah can mudmarin muxarakin bi ficlan maxaanu ka garananaa damiir rafca mutaxariga hadii laga jaro haddii laga jaro maxaa looga jeeda damiir rafca mutaxarigi haddii una la xidhiidhin baa looga jeeda waa jamaacun hadda xagga dambe kusoo socda isaguna in sagaalkaa haddii laga ilaaliyo fatxa lagu binaynaya wey macnihu fatxahe lagu binaynaya sagaalkaasubad ka ilaalinaysa oo waxaa kuusoo gudagelaya markaa ismi daahiri haddii uu faacil u noqdo ama damiir reeban baa la xidhiidhay laakin waawu jamaac aan ahayn ama damiir mutaxarigaa la xidhiidhay laakin damiiru raf aan ahayna damiiru nasba ama tataniif baaba la xidhiidhay waxaasoo badan iyagu bedeli maayaane keliya waxaa laga ilaalinayaa sagaalka aynu tilmaanay in quicana iska ilaaliya intani waa maxay waynu dhigan intani waa maay shariya mayna laba ficil jismi jirin quica waa ficlu shardigii waa ficil maadi fi maxali jismo weyaan md waa mimikumaan ka sheekeynayna iyaga quicadan lafteedu ila quic waa daruuratu nadmiye quica maxaa lagu binaynaya oo de fara lagu binaya da sagaalkii mid kamid mula xidhiidsaday damir rafca mutaxariga sideediisii maad haysaan waaw jamac maad haysaan dee fara ku bina qutica dhe waa fi maxali jismu ficlu shardi yaalla soo garan mayno can mudmarin waxaad ku tacalujisaan quticada laga gooyo mudmarka oo muxarakin la xarakeeyey ka sife mudmarka oo rufica jumladaa dambe naaba faacilkii waa min baab alwasfi biljumla bacda alwasfi bilmufrad te xalay aynu soo tilmaanayna bihina jaariya majruurka rafiicadaas kaga tacaluji aaway jawaab shardigii marka jawaab shardigii me ya waa maxduuf dhaa culimay waa maxduufo meesha wuu ka maqan yahay dalla calayhi maa qabla waxaa ka horeeya ina tusiyey waxaa qadaran inquطica can mudmarin muxarakin bihi rufc falmaadi maftuuxu lakhiiri saasaa qadaran jumladaa dambe oo dhan ayaa qadaran oo taa hore ayna tusinaysa de ah, taa dambe taa hore ayayna tusinaysaa markaa jumlada dambaynu soo qadarayna waxaa la odhanaya waljumlatu min almubtada'i wa khabarihi fi maxali jasmin bin jawaabu shardi baa la odhanaya marka ila waa jumle ismiye fadaasina waa ti isku xidhaysa raabidada falmaadi ay falficlulmaadi ficilkii maadi maftuuxulakhiiri aakhirkiisa mid la fadxinayo weeyi inqudica haddii la gooyo can mudmarin damiir haddii laga gooyo mudmarka oo muxarakin la xarakeeyey mudmarka oo rufica la rafciyey ay huwa mudmarka bihi ay bilficli ficilka lagu rafciyey mayna basidayn lagu rafciyeydan ama faacil ha u noqdo ama naaibu faacil ha noqdo ama ismu kaani iyo wixoogii ha noqdo dee waxa weeyan waxaaso dhan baa soo gudagelaye waxa weeyaan damiirka ficilku marka uu rafciyo ee damiir rafca mutaxariga u noqdo ee aanu la xidhiidhin ba fatxa lagu binaynaya haduu la xidhiidho miya uu soo wada ma fahne laqmadaa idiigu celiyo falmaadi ay falficilmaadi ficilkii maadi maftuuxulakhiiri aakhirkiisa mid la fadxinayo weeyi inqudica hadii la gooyo ay huwa maadiga can mudmarin mudmar hadii laga gooyo mudmarka oo muxarakin la xarakeeyey mudmarka oo rufica la rafciyey ay huwa mudmarka bihi ay bilficli ficilka lagu rafciye haddii laga gooyo hee maadi falmaadi maftuuxulakhiiri marka maadigii he aakhirkiisa waa la fadxinaya haddii damiirka laga gooyo oo lala xidhiidhin waayo ma fahnay laqmada baydka ka soco fain ataa macda damiiri sukina wadamuhu mac waawi jamcin cuyina wuxuu yidhi naadimku fain ataa haddii uu yimaado ay huwa ficilkii maadi maca daa kaa miciisa haddii uu yimaado kaa adamiiri damiirka ah kaa damiirka ah miciisa haddii uu yimaado waa damiir rafco mutaxarige sukina waa la reebaya alifku waa aliful walishbaac sukina waa la reebayaa ay huwa maadigi muxuu ku yidhi damiiru rafca mutaxarigi hadduu la xidhiidho xukunkiisa ka waran dee iska reeb mayna basiid mayn damiiru rafca mutaxariga hadduu la xidhiidhsado sheekh aakhirkiisa sukuun ku saar sideeddaa mid kamid hadduu la xidhiidhsado ficilkii maadi waxaad ku binaysaa sukuun fa in ataa intan maad garanaysaan waa shardiyadii ataana waa ficilkii maadi faacilkiisiina huwa oo mustatiro ficilka maadi u noqonaya maca da macadu waa mudaaf da ismu ishaarahaasina waa mudaafilyahaye darafkaa waxaynu ku tacalujinay ataa adamir ilaa saddex alaabood baa ku banaane cadfu bayaanba ka dhig oo daada ku bayaani sukinana waa jawaabu shardigii laqmadaa si fiican u eegta fa in ataa haddii uu yimaado ay huwa ficilkii maadi haddii uu yimaado maca daa kan maciisa haddii uu yimaado kan adamiiri damiirka ah kan damiirka ah ee damiiru rafca mutaxariga maciisa haddii uu yimaado oo bimacnaa damiiru rafca mutaxarigii uu la xidhiidsado ficilkii maadi sukina waa la reebaya ayuwa ficilkii maadi sukuun baa lagu binaynayaa icraabka ma fahni mid labaad baa kuu banaan ataa faacilkeyga marka hore maxaynu ka dhignay huwa baynu ka dhignay damiir mustatira maca daana de waynu ku tacalujinay atada darafka adamiirina cadfu bayaan baynu ka dhigna waynu kasrinay adamiiru in la godaa banaan faacil laga dhiga markaa isaga faacil baa laga dhigaya damirka laftiisa faacil laga dhigaya laqmadii maxay noqon fa in ataa haddii uu yimaado maca daa kan miciisa haddii uu yimaado maca daa kan miciisa kee ficilkee kolkaa kudhacaysa daadu fa in ataa haddii uu yimaado maca daa ficilka maadi aynu soo tilmaanay miciisa adamiiru damiirku haddii uu yimaado damiirkana faacilkii baynu ka dhignay sukina waa la reebaya ay huwa ficilkii maadi labada laqmadood way ku banaan tahay wa damuhu macwaawi jamcin cuyina halkana waa xaaladii xarfi alakhiiri min almaadi xarafka u dambeeya ee maadiga ka mid a damaha iyo godaalka la godo ee la damiyaay macwaawi jamcin wowda waawmu jamaca maceeda la damiyaa cuyina wuu waajibay oo wuu caynoobay ay huwa damuhu ah, muxuu ku leeyahay ficilkii maadi haddii waawu jamaaco lala xidhiidhiyo keliya waxaa lagu binaynayaa damo intaa midaan fahmin culimo muna basiid bahayn saddexdii xaaladumaynoo qaadadhig waynoo qaadadhig wadamuhu maxaynu ka dhignay mubtada dhade maca waawi jamcin maca waa mudaaf waawi waa mudaafiley waa mudaaf jamci waa mudaafiley darafkan xaggaynu ku tacalujinay damuhu baynu ku tacalujinay jumlada dambe ee cuyina ah ee cuyina waa ficil madamu hayru siqe iyo naabi faacilkiisii oo damaha u noqonaya maxaynu ka dhignay khabarkii baynu ka dhignay laqmadiina maxaynu nidhi wadamuhu ay wadamu lxarfi lakhiiri xarafka ficilka maadi u dambeeya damihiisa macwaawi jamcin jamaca wowdiisa maceeda la damiyo cuyina waa la waajibiyey ay huwa damaha somayna fahmi waxa kale oo inoo banaan maca waawi jamcintan inaanu khabarkii ka dhigno maca waawi ila waa darafe inaanu khabarkii ka dhigna inoo banaan jumlada dambe cuyinana la xaaleeyo wadamuhu ficilka maadi xarafka u dambeeyo godaalka la godaa kaainun wuu ahaaday maca waawi jamcin wowda waawi jamca maceeda ayuu ahaaday cuyina ay qad cuyina xaal uu yahay damahaasi mid la waajibiyey ah, labada laqmo way ku banaanta fain ataa haddii u yimaado ay huwa ficilkii maadi maca daakan maciisa haddii u yimaado kan addamiiri ee damiirkaa ah, sukina waa la reebaya ay huwa ficilkii maadi wadamuhu ficilka maadi xarafka u dambeeya godaalka la godo ee la damiyaay damaha la damiyaay mac waawi jamci wawda waamujamca la ydhahda maceeda la damiya cuyina waa la waajibiyey ay huwa damahaasi waa la waajibiyey haaliuhaa macaarifta kooda saddexeey ay ishaaratun ay ismu ishaaratin ismu ishaare weeyi wadalika tusaale kaainu wuxuu ahaaday kada kan iyo wixii lamida wadii iyo tan iyo wixii lamida raabicuhaa macaarifta kooda afreeya mawsuululismi ay alsmu ismigii weeyi ismigii almawsuulu mawsuulka ahaa wadalika tusaale ka inuu wuxuu ahaaday kaladii kii iyo wixii lamid a khaamisuhaa macaarifta kooda shaneeya mucarafun mid la macrifeeyey weeyi bixarfi alxarafka ala lagu macrifeeyey wadalika tusaale ka inuu wuxuu ahaaday kamaa taquulu ay ka qawlika odhahdaada iyo wixii lamid a fii maxalin maxal dhexdii aad ka tidhi almaxalla meeshii aad tidhi saadisuhaa macaarifta kooda lixeeya maa ay ay ladii kii weeyi kaana ahaaday ay huwa maagu min mudaafin ay mudaafan ahaaday mid la tiiriyey liwaaxidina ilaa waaxidin mid loo tiiriyey waaxidkoo min haadihi tani ka mid a tan alasnaafi ee noocyada ah wadalika tusaale kain wuxuu ahaaday ka qawlika odhaahdaada iyo wixii lamid a tidhi ibnii a tidhi inankayga wabnu zaydan a tidhi zayd inankiisa wabnu dii a tidhi tani inankeeda wabnuladii a tidhi kii inankiisa darabtu aan garaacay anuhu ladiiga wabnulbadii a tidhi wabnulbadii'i a tidhi kii carabka dheeraa inankiisa afcaaluhum ay afcaalu nuxaati nuxaada afcaashoodu alaaatu saddex weeyi filwaaqici sida dhabta a wahiya afcaashaasi saddexda ahi maadin ay ficlu maadin maadi ficilkii weeyi wa ficlulmri amar ficilkii weeyi wa ficlulmudaarici mudaaric ficilkii weeyi falmaadi ay falficlulmaadi ficilkii maadi maftuuxul akhiiri aakhirkiisa mid la fadxinaayo weeyi inqudica haddii la gooyo ay huwa ficilka maadi can mudmarin damiir haddii laga gooyo mudmarka oo muxarakin la xarakeeyey mudmarka oo rufica la rafciyey ay huwa mudmarka bihi ay bilficli maadi ficilka maadi lagu rafciye hadii laga gooyo falmaadi maftuuxu lakhiiri markaa maadigu aakhirkiisa mid la fatxin weeyi haddaba in ataa haddii uu yimaado ay huwa ficilkii maadi maca daaka niciisa haddii uu yimaado kan adamiiri damiirka ah sukina waa la reebi ay huwa ficilkii maadi oo sukuun baa lagu binay wadamuhu ay wadamulxarfi lakhiiri xarafka u dambeeya damihiisa mac waawi jamcin wawda waawi jamca la yidhaahdo maceeda la damiyaa cuyina waa la cayimay oo waa la waajibiyey ay huwa damahaasi ama fa in ataa haddii uu yimaado maca daa ficilkana soo tilmaamay maciisa adamiiru damiirku haddii uu yimaado ood adamiiru godidood faacil ka dhigtid sukina waa la reebi ay huwa ficilkii wadamuhu ficilka maado xarafka u dambeeya damaha la damiyo kaa-inun wuu ahaaday damahaasi mac waawi jamcin wowda waaw jamca la ydhahda maciisa ayuu ahaaday cuyina ay qad cuyina xaal uu yahay damuhu mid la waajibiyey wallahu aclam subxaanaka allahuma bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka watuub ilayk